الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحديث الثاني xadiidki lamaad marwiy can cumara cumar yalkuri aylan radi allahu taala canhu qaala cumar may ka gole baynama wakti naxnu julusun fidhino cinda rasuuli llahi sala allahu alayhi yagis fidhin daata yawmin fi yawmin waalintoydi waktagaasa dalaca may erey idi dalaca habahey ay kharaja dahara lana mahanin daahirey rajulun rajulko yanin daahiri rajulkaaso rajulkaasoo shadiidu bayaali sawaadi shadiidu bayaali siyaabi dharyaalshay cadaantooda doranyin shadiidu sawaadi shacri tintis midoonti eedondorontaanin bahi laa yuraa lang argaan aleyhi ala rajuli rajulki korshay lang argaan atharu safari safar raasiy lang argaan walaa yacrifum kasaanhu rajulki minaa un haal noomiday axadum kasaan hataa jalasa hua rajulka intin kufadheedo ila nabiy nabo intikan kufadheedo sala allahu alayhi wasalam faasnada huwa rajulka tiiriyey rugbatay rugbatay rajuli rajulki labis jilbood ya tiiriyey ilaa rugbatay rugbatay nabiy nabo labis jilbood intikeyan tiiri wawadaca huwa rajulka dijiyey h yani waa kay saas wa kafay rajuli alaa fakidey fakiday rajuli rajulka lamis jiidood kolsho ye galnyaashay kadijisidi وaqaala rajul rajulki mer ya muحamad muحamadow akbirnii in waran an islaam an xaqiiqat islaam islaamka xaqiiqadiisi dhabtiisa shayin waran faqaala rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may kagoolay alislaam islaamka may bua an tashada anta in adgarta laa ilaha ilaka lanjan ila llahu ilahi ma in adgarta wa wa ana muحamada waan tashada in adgorto ana muحamada nabagi lama xadbadi cabduhu cabdullaahi yani rasuul llahi ilahay rasulki ana muhamada rasuul lahi ilahay adeegta inaad garto ay waan tuqima anta inaad oogdo asalaada salaado toosido oogdo a watutiya waan tuutiya anta inaad siido azakata zakada mustaacibiinta siido a watasuma waan tasuma inaad soonto ramadaana bilramadaana soonto a wataxuja waan taxuja anta inaad hajido albeyta beedkin dhesedo in istaba hadii awood ilah ila lbeyt beedkin sabiilan min sabiilin wadan awoodob inaad angesado a qaala rajul rajulki may kagolay sadagta runga sheegdi faacjibna liyaamni lah lirajul yaliyaamni yasalu hal rajulkaa suaalahu anabiya suaalah yaliyaamni wayusadig huwa rajulka hua nabiy an rumaaya qaala rajul rajulki may kagolay faakbirni in waran ba an limaani can xaqiiqati limaani imaanka xaqiiqadiisi dhabtisi ink waran ba qaala nabiy na may kagolay alimaan maybu an tumina anta inaad rumayto bilahi ala rumayto ilahi waaxidnimadiisaas gertua وبملaaئkati مalaaئkati lah ilahi malagdiisa rumayt kutub kutub lah ilahi kitaabyalsheed rumayt وarasulihi rasulilahi ala rasulyalsheed rumayt alyomi maalin rumayt yonkaaso alaakhiri dembi ad rumayt وan tumina anta ini ad rumayto yani bilgadari gadar ad rumayto hayri khayrlgadari gadarka khayrseed rumayto sharihi sharilgadari gadarki shartisa rumayto qaala rajul rajulki may kagooley sadagta runga sheegdi qaala rajul rajulki adina may kagooley faakbirni in waran an lsaani an mahay macna lsaan ink waran isaan maylka jeed qaala nabiy na may kagoole alisaanu maybua an tacbud anta in adaabud allaha tacaala ilahay aabud waay kaanaka ad oo tara anta ad argaasu allaha tacaala argaas oo kale aabud waay fain lam takun anta adi ad nhaane tara anta adki argahu allaha tacaala arga nhaana facbud aabud lay may weli fainahu in allaha tacaala ilahay usi yaraahu ala arage ka adka arage qaala rajulki may an saacati saade shayin waram mata tagumu saaca saade megumaas insheego taas qaala nabiy nahu may kagoolay malmas-uulu kan la su-aalaw canha an saacati saade heshe la warsadaw biaclama ki kaogaan badan mahaan min asaa'ili kan su-aala heshe kaogaan badan mahaan isku mid lay keeno taas qaala rajul meray faakbirni waram an amaaraatiha an calaamaatiha calaamaati saacati saade giyama calaamaati in waram qaala nabiy nahu may kagoolay an talida alamatu odomayti rabataha sayidataha sayidadii ini dhalwaay waan taraa ini ad aragda anta alxufaata nimankii kooblaan tahayen alcuraata dhaawnaada jaren alcaalata fakiirin tahayen raca ashaai erin raha jareen ad arag duwa haal dhiirir fi bunyaani dhiska dhiir samaayen ad arag duwa uma ndalaga huwa rajulki tabi falabi yani falabisatu nagaadi cumara leh maliyan zaman iyo nagaadi uma qaala nabiyuna umay kagolay sala allahu alayh wasalam lialmaingare ya cumaro cumaro atadri antad kasaase man kasaase asaail suaalay kasaase kultaan may kugolay allahu ala warasulu rasuullahi ali rasul shay aclamu og yani qaala nabiyuna umay kugolay fainahu ina saaila saailka jibriilu jibriil ahaay hataa huwa jibriilkooy kumisin asaarteesasinkooy yucalimuha albarbaraasinkooy kumisinsan barbara fadaw diinakum diinkinsan bara fadaw fawaama yure adeedko muslimun awri can sayidina cumar ibn lkhadaab elan kama xadata kama canhu alxadiis lawal silinkuriy oo kale tarjumadiisa nain hormartay radi allahu taala canhu kala cumar may ka golay bayna wakti nahnuna juluuso fidhin cinda rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasul sheerkis fidhin data yawmin fi yawmin maalinto dhatiye id waktigaasa dalaca dahara may daahiray calayna korkaan bod hanin arey dalaca lanaa hanin daahiray rajulun hanin daahiri jibriil wa calaa surati rajulin iya kakooy rajul iyo on kasaan oo kale kakooy sida gaaliban a jibriil may kakooy fi suurati dixyat min kalbiyi saxaabigo dixyat bnu kalbi leeraay kabiladiisalkalbanimsba saxaabi haay ye may haay ahlu zamaan shay lankanka suura wanaagsan suuradanka suurada asaabti ahay suuratu dixyataaka kooy jarireed marmar sadan badinyi jibriil calaa suurati rajul oo dixye ah dixye oo kale asaabta may leera jareena yani waa kay masalan bageeka dexye may rasuulka kufadahay si leeraay waana dexye mae jibriil suuradiitisa kakooy jari kolka yani reed haaliban saasaada jarta geeka so yonkasaanekoy o dexyhanlonko kale oo kale iyo okale mayli sheegay walalwali oo jumle ahaan oo jibriil hadegay nabo korshe kadegi labaatan iyo nayo afar kuntooko oo kaliya la sheege waqiila kayra dalika na wal sheegey id dalaca may hadaahirey calayna korkaana buhairey rajulun rajul ya daahiri rajulkaasoo shadiidu bayaali siyaabi dharyaalki icdaantiyo doranyin rajulkaasoo shadiidu sawaadi shacri tintis midowantiyo eedon doronta lexye gerleho yani wa kay taasla e gersha inwienyi waahay maji shay oo hadda jibriil kooyay heidaas winaagsamaka koylilay may daliil ngataaha ini suna eto isqurxiyo suna eto lanka gaadimka eho ngalaw dadwawiin oo kala ngalaw in isqurxiyaayan libaas faylagaadaayan suna eta xadiidka natusiyahay jibriil hada sifada heidan fayli rasuulka nkakooyahay lanka daalibulcilmi eh iyo yani wa kay marki lanka daalibulcilmiga eh hay kubarar iyo nayo mucalinka marki daalibاlcilm galawnasuna kadalika wa lianahu qadama cala sayid اlkubarai mucalima lisaxaaba an galaay hase jibriil hada dadku wiin lankiyonayo siidso haay asxaabto mucalimso haay iyo angalahay waana fi surati mutacalimin aswaalaha jibriil lan walbarda oo kale aswaalaha wala su-aalahay manaha kalku yani saas iyo haboon aliley yani may la guuriyey wanugila can ibni cabdisalaam may laka guuriye anahu gaala yani culimada libaas o la aadad baas ma leh aladina yucrafuna bihi libaaskaas lakakasaw yani waa kay laaki saas wa kolka may faylaha calaa hayati lxasana ini mucalimkan kaseeto misma e yani wa kay marki dadwiin adan seedaas oo kale dadwiin lakaraamayaw ama saalixiin e dadka faylan seedaas calaa hayati lxasana ini lakaseedaas ada suuratu jibriil ahaa rajulkaas oo laa yuraa usigya la tilmaama rajulkaas oo laa yuraa lang argaan aleyh ala rajule rajulkaas korshay lang argaan aharu safari safar raadshey lang aragaan wa rajul hadi mil dheer calaamadii oo safar i hay-idii safarki oo safarka maylikasasay lanka musaafurke buso isinyaha adbanyaaha nyaha usudon yani waa kay kintisata teegin mashalaysan hagaagsana taasala kase kalkun suuradaasa ka kakooy lang aragaan musaafur lang kakooy bamangnag lang isku hagaagsano tintis iyo hagaagsano usudhon nal dhalaalaw lay laa yuraa rajulkaasoo laa yuraa aleyh ala rajuli rajul kolshay lang aragaan aharu safari safarki raasheeling argaan walaa yacrifun kasana hu rajulka mina un haal noomiday macshara saxaaba asaabta kulun sheekasi un haal noomiday lahadun hadkasa un shar rajulkaasa kooy hataa jalasa huwa rajulka inti oonay kufadheed fa jalasa oo kale waa hataa si ibtidaai wa hataa jalasa huwa rajulka inti kufadheed ila nabiyi nabag inti keenku dhaw an fadheeshadan wala ku horeeye mayliliya korta salaami markan horey waan idan gaadi hagaleeyer hagalal eri wadana dhawaas xataa jalasa wreed xataa jalasa ilaan kufadheedo ila nabiyi cindahu cinda anabiy wa nabag agdisan kufadheed o gariiban minhu min anabiy an nabag meelan dhow kufadheed faas nada faalsaqa huwa rajulki dhajiyey rugbatay rugbatay rajuli rajulki lamis jilbood yadhaji ilaa rugbatay rugbatay nabiyi nabag lamis jilbood yakadaji rajulki jilboshaya jilboogi rasuulka lahariirilay oo yani aadaab manaha kofkun hoobad sifay lakinjihaysa fadaas jilbahoo kagobato kofkan wali kasual islamarkisheeas galbada meelkel magalaayo wawalaaca rajul rajulki dijiyey kafeyhi kafay rajuli rajulki lamidis kafya dijiyey calaa fakidayhi fakiday nabiyi calaa fakiday fakiday rajulin wal arkore waana calaa fakiday fakiday nabiy hada nabag yani ganyaashe ka deji ganyaagishe may dejiyey rasuulka jirood calaa fakiday fakiday nabi naba lamid jirood korshoo ka deji wala saasan weelahay may bu ahan jibriil oo tambiih o lanka saailke may haboona inin xishoodaan suaalan ku xishoodaan lanka saailke calaa adabin iyo walan su-aale hor aadaab usoo kadheehenya libaas fayliwedo saas oo kale yani aadaaba walka su-aale waana may xishooda walausan bahanyi a hadda kolkan jibriil waaku hadlaylan korka kooyu galnyaagishe rasuulka jirosh isku saardahay maxishoodaha yani wahay saas tambihigaasaan weel lanka mas-uulke usuna lanka la su-aala usun man haboona ini lankan saailke kujeesad lankan saailke hataa hadii oo la ixtiraamka kutaba lankan saailke dadka saailiinta isku mid maeh hadii lankan ixtiraam kutabo aadaabti wal su-aalo waayo hataa lakooy waayo aadaabti kutabo ixtiraamki hushm lanka la su-aalahay xurmeeyo lafadahay xurmeey waayo aadaabti kutaba ini insabaro lan baahanyi hadda kolkan tiyaal isbarahay ha eh, jibriil ganya maytaa soo saail saail naska iska dhikahay iyo hadda rasuulka jirbooshay saarda aadaabta may hada faday ini jilbo yani jirohani shay saarda lanka maa in lanka iswal su-aalahay jiro shay saarda kalkun wa ini lan sabro lan bahanyi lasbarahayd lanka dasaa'ilka hadii aadaab ku taba o ixtiraam ku taba mas-uulka xurmeeyi waayo ini in sabarto lan bahanyi andulgaado lanka saa'ilkaasuna adaabta ilaali wa oo masalad markiis alaw nang xishoon wagaala may kagolay rajulki ya muhamadu muhamado akbirni in waran an lislaami an xaqiiqat lislaami islaamka xaqiiqadiisa inku horan baseer hadda may leeya ya muhamadu sacbiri yani xurmad may buaha may yani xurmad may haytay rasuulka marki ning weelo sala allahu alayhi wasalam ini magaashay mujarad elnink wene ya rasuul allahi ya nabiy allahi silerohay hadi ya muhamadu sacbirus jibriil waa ogda yani waa kay saaso kolka inti onayo oo maca xaaram waay rasuulka magaashay mujarad elank weer feed inti lang xarimni haytele inti ya muhamadu talang xarimni hordhaama saarta era jareen iyo markaasa yahay misma e xurmadaba oo rasuulka hal xurmeeyo magaasha ilanka weerne mujarade ya rasuul allahi ilah hal ero magaasha majala ilin kuwernay marki xaaramulilayb aadamiyinta ka khaas etma ah, malaaigdu maka jaraan ada si haatoob adi ya muhamadu saley mana tan kale maylilaya walaw si ya layi wala saasan sameya maybua asxaabada malisho ini iyo yani malad shoo hooji fadahay ini lankin reer baadi aha yani reer baadi ini lay ay kakasne asaabto ya rasuul allah adeerta hasaabtaka kasaayan lankin lan reer baadi e jufaade eho jufaat lacraab acraabta jaafintooda manaa ya muhamed leer jare kolkan asxaabtana waa kay hindad isin dhirtarahay reer jibriil ay lakafahmnay mago ya muhamed la isku dheeli wala ya rasuulallah ngar waayo may fadahaye dadka dadka reer baadiyaalka asxaabta rasuulkan kooy jaren baadiyka kooyaya markaasaa yani walaago yar galben jeganyi ya isija murja ya muhamed masaladan nin sheeg inta nin weelba saari jira kolka reerti eedahayti reer baabi halking malayo reer su-aale ad warsadaasa sifaylin dhugunsadeena eeda ini sindhatirahay limasidi tacmiya calayhim ala sahaaba asaabta korshoo hindadaboolahay mana ayli ka fahmnaley kalka ya muhamed walan ley saas wahay maain ya rasuulallahi ya leerahay aadaabta saasaag faqaala yani faqaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shemay ka goolay usoo injawaabaw lahu jibriil usoo injawaabaw meeray mujiiban lahu lijibriil alislaam islaamka maybua anta sada anta inaad garto waay an taclama inaad ogaato watusadiga rumayto watusalima an hingaansanto waay an laa ilaha anlaa macbuda ko la caabudow bixaq in kaabudow injarna ila allahu tacaala ilahi maahin wa ana muxamadan waanta sada inaad garto waay ana muxamadan lama lama hadbadi rasuulullahi ilahay rasuul sheeyaye oo dadka yani risaalada deersiyay diinta bari waan tuqiima inaad ogdo asalaada salaada ogdo waay ey taatiya biha salaadalakoit beerkaniya o shuruudiya adalakoyta wakti sheenka daa'imta waay waan tuutiya anta in ada siido azakata zakada sid ay tucdi siidaha zakad limustaxiqiha dadki mudidemis imaamka dhiibtusi mustaxiqiinta siiyey waanta suuma in ada soomtuay ramadaana shahra ramadaana bili ramadaan in ada soomto wal alwali wal afuri lahay ayaamtas ramadaan ada kuhaysato kureebtoontuay wa anta xuja inadan gasad waay albayta kacbadan gasad ey an taksudan gasad o bayt allahi lxaraam ilahay gurishay oo xurmudileen gasad linusuk cibaada adan lagasadawaan afaal afaalana lakoy tuay amaalxajna lakoy ame in istadacta tan istidaaci kidinto in istadacta di awood ilah ila lbeyti beeskanti ka sabiilan min sabiilin wadadin awoodo yani in inga darta hadii awood cala deero ilahi ila lbeyt lideed biduuni mashakatin cadiima mashaqo wiin la-aan hadii la deeri korto maca alamni cala nafsi walmaal naftanan aamin haadaso maalkan aamin haadaso safarka garisheedanjeed hanagan helaaso in istadacta ilayhi sabiilan saas waay qaala rajulu rajulki may kagolay sadagta runga sheegdi fima ajabta bi waladi jawaabti runga sheegdi qaala cumar melgader cumar may kagolay radialahu anhu faacjibna liyamni lahu minhu min arajuli rajulkaasa liyamni yasalu hal suaala huwa nabiya suaala wayusadig huwa rajulki nrumaaya huwa nabiyan rumaaya wa wedka oo tacajubka may sheenahaye su may gariinin etaa walaa ada su-aalahayta ini ad yani waa kay adan ogahayn taasa calaama et lankan hobal su-aalahay ini wala usun calaamadiya saasu ahay tasdiigna may sheenew lanki adileed walwarsatay han i suaal han sadew ertay hadan ad inshe lakin sheegi runtaw ad latan may sheenaas ini lanka wala hordhaanba ko cilmi lahay taasu yani saasa sheenaas walaan layaabahayn saas a saas darteed manaha yani wa kay masam idaa dahara sababu badala alcajabu yalere sababki oo hordhaan lan layaabay hadii daahiro sababki bah binaanka bata tacjubki na zuule mana hada lamaas marki ogaayeno lankan ama jibriil ay ogaadeen may wali lang caalime eh, iskuweley fi suurati mutacalim wa lang oo walbardaw lang caalime ho waan walbardaw oo kalaaska dheki dhiki ma ama jibriil ay eh, markii ogaadeen maliyaabna manaa oo tacliiman lahum inka kooyay imaanka la in hoojiyahay ogaadeen marki ma maliyaabna laakin tookadii horna liyaabna l faqaala rajulu rajulki may ka goolay faakbirnii muxamed o in khabar an ilimaan imaanka shainku khabar qaala nabiyu naw may ka goolay sala allahu alayhi wasalam mujiiba naw lijibriil soocan darinkan jawaab mereg an tuumina anta in ad ay mubtada gadiran an yani antuminat an wasilatuha fi mawdici rafin mubtada habarun mubtada maxduuf waay mubtada may nagda aliman aliman iman huwa iman maybua an tumina imanu ka rumaayo kawaay bilahi biwujud illahi ilahay mawjudnimadiis ad rumaayaas wa birububiyati ad rumaayaas wawaxdaniyati ad rumaayaas wa anahu mutasifun alihi tilmaamayo bikuli kamaalin dhimaystirmo inti la doona ka tilmaamayo wamunazahun alihi dahirsin hufun iyo can kuli naksin wamaxaalin can kuli naksin nuksaan kasi wamaxaalin yani waa kay hindigo kasta ku dahirsin ilahay وamalaaikati وan tumina inad rumayt bilahi ilahi rumayt وabimalaikati وan tumina bimalaikati malaa'ikat illahi ilahay malaaigdiis ad rumayt ay malaaigd ilahi maybua ajisam oo nuurani aho tashakul awoodan ashkaal oo mukhtalife iska bedelaayan isba bedelayan adi fadan ala suurati bani aadam kakooyi koran kalkun rumaayo ko malaaigdil rumaayo maylanijeede atasdiq biwujudihim malaaigtaasini mawjudayn luruma ilah ini sheegi cibaadu mukramuna adoomna karaamayo laa yacsuna allaha ma amarahum ilaahay wali amri makacaasiyayan wayafcaluna ma yumaruna waliyoola amarona sameeyayan baaliun way fi lkasrati mala yani wa kay taaso badnaanti yani wahum baaliuna yani wa kay taas oo kale way fi lkasra ma laa yaclamuhu ila allahu tacaala badnaan may deereen malaaigda ilaahay tiro oonaya si badi yin lankalan ogaado korn ilahay mahayn badadiyo saasa dire maay aroorey yani waa kay marfuucaad xadiid marfuuce aroorey ma fi samaawaati sabci todobada samaawaad mahaan mawdicu ladamin luto miili saaraw walaa shibrin wa mawdicu shibrin taakado miili saaraw walaa kafin walaa mawdicu kafin mahaan ilaa wa fihi fi lmawdici malakun layhaadi gaaimun sunun o raakicun rukucsun o saajidun wa kalgig ilahay saasaan badin kolka malaaigtaas ini jarang la rumaayo yani waa kay saas malaaigdaas ini jiran yani waa kay laromaayo ay malaaigda ilaahay yani waa kay may ba kumid aha min ajabi ma khalaq allahu taala ilaahay wali abuuritan ka yaabsan fiihi malaaigda ka abuuri may kumid aha yani malakanga kumid a nisfuhu min naarin eh wa nisfuhu min salajin baraf eh fala naaru naarti tudiibu salaja barafkan ilaaliyaan wala salaju salajkina yudiu naara naartan damiyaan yudfiu naara naarta yani kidamiya unhaan wahuwa malagaasu yusabixu laha taala ilahiya dahire وayuqadis ilahi yani sharafay dayre وayumajid ilahi sharafay وaywaxid ilahi waide وayaqul malaga fi kalami mere allahuma ya man alafa bayna asalji والnaari alif bayna bayna qulubi cibaadika lmuminiin sarl ya man macbudo alafa inisdumay bayna salji والnaari barafiyo nayo dahay daf alih inisdumay oo inisdamyaano alif inisdum bayna qulubi cibaadika odoomanka galbiyaalso ilah inisdum almuminiin sarl o malaaigdaas ilahay algishayn rumayto an tumina bilahi وamalaaikated rumayto a oo malaaigdaas oy may waajib aha ini labarado tuman kumid eh tafsiil ahaan labarad sida jibriil anfal badan mikail kil israil cazrail munkarun wanakirun waridwanun wamalikun wakatib alxisaabi m yani xisaabta lamadi abtugaayeen ragib atid aha sayiaadki xasanaadka abtugaayeen wayusama kulun minhuma kan kasta oo midig hoogi kan bidir hoog lamadi o maylare aiban casidangal erey tumunkaasin guud ahaan la rumayo goohay goon ahaan lan kaso lan barado ay tafsiil ahaan wa kutubihi wa bikutubihi kutubantumina ini ad rumayto bikutubihi kutubilah ilahay kitaabyaalshay ad rumayto kitaabiyaalka ilahay hadijey rusulis korsho kadiji ad rumayto imaanka oo kutubtal rumaayo maylanijede ini ad rumayto kutubtiy o e kalaamulahi taala iniyeyin wal ala wali kutubtaasay lamniidi xaqiyin cadadiyo wal iska khilaafay maylerey boqol iyo afar waay waqiila ayru dalikan wal sheegi may waajib ah afar oo tafsiil ahaan afar ini oo nayaw la bardo waajibeed kutubtaas afar kumid ee la barod tawreetun lisayidina muusa an sugnaati injiilu lisayidina ciisa an sugnaati wazabuur lisayidina daawud an sugnaati qur'aan oo lisayidina muhamed sala allahu alayhi wasalam alayhim ajmaciin an sugnaati afartaasoy tafsiil ahaan nalakaswa wa birasulihi waan tumina inad rumayt birasulihi rasuulilaahi ala rasuul yaalsheed rumayt waay oo rasuul ala macnaheed may bua bian tusadiga biana allaha taala ilahay ini ad rumaytua arsala dirayhum rasul ila alkhalgi indiri lihidayati hidayat lhalqi halgigi ini katoosiyang ilaa dariigi lagi katoosiyang waanahum rasulu saadiguuna fi jamiici ma jaa bihi waliyalakoyen dhamaantoodna kurun sheegen an ilah ilahi shakulkoyen tacaala shanu oo may waajibeeyi takadama yajibu macrifatu hamsatun waishruuna ning hormarti dabaafii san kumid nin la barado magyaalsho iyo niyo oo waa kay cadeentiyo na ning hormartay in walyawmi waantumina ruminayn ad rumayt alyawmi maalin rumayt waay yoomkaas oo alaakiri dembi ad rumayt maalintan hadda addunyada roog yawm dunya e maalinto kale kudamboyta maalintaas inaad rumayto oo maalinta dembe la rumaayo qiyaami la rumaayo miay macnehed yawm laakhir ina rumayto yawm lqiyaama uho yoonkaas wala yo yawm laakhir yoonki damboy langari maybua lianahu laa layla bacdahu yoonkaas dambooy damboy gadaalshay hamin majar kolkan rumaayo too yawm laakhira la rumaayo may maybua in adrumayto maalintaas ini jirto wal alla wali maalintaas shamliidi adrumayt oo ma ay makhluuqaadka ini gubuurtala kufoofiyaw lixisaabaw ilahay hortisa hisaabaw imiisansho yani la lamiisamaw siraadka sii maraayaan kabacdan ka dambees bacdigoodana naar galaw cadaalo ka galaw bacdigoodana jino galaw fadlag ilaahay ka galaw yoonkaas dambi oy wali shamli ini adrumayt inay xisaab jarto ilahay hortis lankasri saajidoon lam wali addunya ka samey su-aalihi hadhowti jawaabtiya lakufadaaw maalintaas ay damboyt inaad rumayso watomina oo adan diyaarsato reed wali hadhowti jawaabse ahay may han weeli cumraga may kadhamayti maalkaantay kukasabtay walila kasoaali doon walaagiyohay oo dhan hadhowti jawaabtiy ad hadalkin hadalo ad rumayto watomina waan tomina inaad rumayto bilgadari gadarka alad rumayto ay khayri khayrlgadari gadarka khayrseed rumay wa shari sharilgadari gadarka shartisad rumayto inaad ictigaadido o ana allaha subxaana watacaala gadara alkhayra washara adrumayto ilahay kheyrnusa gadari sharna gadari qabla khalqi alkhalqi halqigan inti lang abur nortiyobo kali shar gadari wal al waliba ahaadi i wal al walba ahaado doono ini ilahay gadli shay gadarshey ka ahaadan iradis ka ahaadan yani waa kay saas rumayto ahey ini adtanyeede ad rumayto maalintaas dembo ne saabtaas rumayto ahey wakana salafu saalax may haada jireen salafu saalax yujiibuna man sa'alahum lanki ajiib lankiyo su'aalo can ilgadaa'i walgadri warsado ma in jawaabo jireen bigowli manka jawaabeen an taclama inaad ogaato gadarka ilaahi tigalag ma ana ma asaabaka walalwal yarka asiibo lam yakun huwa maagas liyukdiyaka gefalaha inhaankaada wamaagi akdaa gefokaada kagefoona lam yakun huwa maaga liyusiibaka gadag gadarka hadiiskasan daliil ah yani gadarkaasaad rumaytureed ahe o saaso ma yaray lankin leeraayo anas binu malik rasuulkan kaadimay toman sinin kaadim yari rasuulka sala allahu alayhi wasalam dangmiindirna o yani wa kay ilaa gaala lew oo falam tatahaya fa ma arsalani fi xaajatin dangmiindirna falam tatahaya dantiyadeena diyaaran nagal dan usi indiray anin an suurta galin ilaa gaala meera jaray loo udiya kaana wama wama qudira kana sarijari walaan anadakindiri adin weelo ayti malgadarnima hadi laxugmi fadi ahaado fadi wal al walilkadaron ahaadan sarijari waay rasulka sala allahu alay salam yani wa kay saaso faduba wawaradamay horooray an allaha taala gaala ala inika gooley hadis lqudus khalaqtu lkhayra washara khayr isharba abuuriya lilahi faduba duban jinaadiya may sugnaaday liman khalaqtu anang abuuriy humanka lilkhayri waajraytu lkhayra khayrka dareeri calaa yaday wawaylun cadaab mayn sugnaaday liman khalagtu an abuurayhu manka lisharin abuuri waajraytu shara shar dareeriya calaa yadeehi wawaylun cadaab uma waylun cadaab liman an sugnaaday qaala kagooli lima wa kayfa kagooli mana lima may han ilaahay inwaali wa kayfa sakanagati lanki ero oo gadarki ikalodoodo kaasa cadaab cadaab cadaab an sugnaadeer ilaahay kolka gadarka ilahay si isku le yafcalu ma yashaa walaa yusalu cama yafcal walal walisusubi mal su-aalaw ilahay shaygan hadii dhiy ad aragd bes ad odongeto qadar allaho wamaa shaa facal bes walaan ilahiya qadari ilahay wali doonon fale seerton hingaansisoon bahani qaala rajulu rajulka ya saa'ilu saailkahameeray sadagta runga sheegdi fima akbartanii bihi wala in habarti runga sheegdi ki qaala rajulu rajulka meeray kalku maliyaabna meerna cumar qaala rajulu rajulka meeray faakbirnii haddin in warab an lsaani isaanka shay inkawaranba ay ilaasi ikhlaaska inkawaranba islaamka sadidaska dhiibsan alislaam waliman walixsaan waay ma baablisaan alresun baabgoone waay oo dadka kashal hormaraayano baabulisaankaas eed anqiimo badan imaanki wal iskala jara yani waa ka islaamki wal iskala jar laakin ixsaankaasa lakashal tabe wa ixsaan ikhlaasa lagnajeed oo yani camalka ilaahay dartis la inadan soo beed o ikhlaas mayle kolka ihsaan maylkajees waa ko gaala nabiy jawaabi gaala nabiy sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulka may kagoolay ihsaan maylere an tacbuda anta in ad acbud allaha tacaala ilahi aabudwa kaanaka ad oo foolba taraa aragaasoo hu allaha tacaala aragaas oo kale an tudiicahu ilahay ini ad adiido wa anta mukhlisun lahu lilahi ilahay adoon khalisaas bilcibaadati khaalicun lahu ilahay in khuloocsanta daliilun lahu ilahay in dulaysanta haashicun lahu ilahay in khushacsanta macnaha kaanaka tucayinhu adoo aragaas oo kale ngaabuduwa oo ikhlaasa lanbahany walkaseada suubiyaas lankalang aragna ilahay bes arag fain lam takun antaadi daadiyad nghaan taraa antaad ki aragaayo hu allaha tacaala araga nghaana facbud aabud la hadan may wali fainahu in allaha tacaala ilaaheye yaraahu al arage kaad ka arage fain lam takun fi cibaadatihi cibaadadiis datiya maadka ad kusugunta adi ad nghaane kaanaka taraahu maana bian afalta bian afalta can tilka lmushaahada aragtinyadaas oo ilahay ka aragahay oo bagalbaga kumaguma fastamrir daaimlay cala ixsaani cibaadati cibaadadii daaimo daaimlay wedlay mana wastaxlir xaadirsoy anaka bayna yaday ilahi tacaala ilahay hortisineeda suranto waanahu mualicun ilahay dhaaracdahay calaa sirika wacalaniyatika liyaxsula laka sikinkasal aslulkamaali kaamil haasha asal shay sikinkasal waqad dakara alculamaau culamadu may sheegeen ana lilcabdi odoonka inilay fi cibaadati alaata maqaamaatin alaata maqaamaatin inilay alaataa maqaamaat odoonka cibaadadis datiasd maqaamiya kalay alawalu maqaamka ulumaybua an yafcala inifalhaa cibaadada inifalo cala alwajhi ladi wej oo yaskudu dalabu dalabku dhiyaw macahu maca alwajhi wej kusuge dalabku dhiyaw oo salaadiya tukuti bes hatukoy hanag malka eraw soonti soonki hanag malka eraw xajidi xajki hanag malka eraw to wejko saaso bian takuna mustawfiyatan wa cibaadadii amay nagata cibaado oofsatay lishuruudi walarkaani wa cibaadadii shuruudadii lfaa lakoyti arkaanti lakoyti kalku maqbul may nagatay cibaadadii horta malkoo dalabaayo hagutakana malka iraaw to taasulanko saasaan cibaadaysade kono may cibaadaysade cibaadadii fale saasaan fale waana may ka maashoysinya fi baxri lmukashafati seedinaan baxar sheeka maashoysinyi wa cibaadadii sameeyahay arkaantiya shuruudidiya kaamila kadhikahay waana markiis ibaadaysadaw fi baxri lmukashafika jara usi ilahay dadka walba maka jar xataa kaanahu yara allaha tacaala ilahay usoo fiiriyahay oo kale ang ibaadaysadahay wahuwa maqaam lmushaahadati alere aragtinyadii maqaamsha kan sadexaad may buwalanka may sameeye cibaadadiiya sameeye shuruudadii arkaanti lakooye gud mal eraayo sila fadaa ingudadi horta laakin may ku gaalib nagadeeya ana allaha tacaala yushaahiduhu ilahay ini lankan aragahay wahuwa maqaam lmuraaqabati alerayan wa kulun min almaqaamaati halaaa tadidin maqaam kastaba ixsaanun lay ila ana alixsaana almashruuda fi sixati lcibaada ixsaanka oo mashruudka aho cibaadada ansaxow shalin shardiyaw inama huwa alawalu kan uulu kan uulu oonayaw ini arkaanti shuruudadii koyta aw waama alixsaanu bilmacniyayni alaakharayn lamadan macno demba muraaqaba iyo mushaahadada lamadaaso ixsaansho fa huwa min sifat lkhawaasi derasho eedan yarto taas dadka dera isku yarin wa sifat lkhawaasa kumid dadka khaaska tilmaantiyo wamutacdirun min katirina dad badan wamutacadarun min katirina dad badanna walang cudray madero koran wa dad badanna madero koran alilay masalan o qaala bacdo merena man raaqaba allaha lan ali lanki ilaahay ilaaliyo fi khawaadirihi dalbishay wali hakadadiyaw dhong ilaahay ilaaliyo casamahu llahu fi jawaarixihi ilaahayna lankaas dhoore hubnaashen dhoore wa wal al wali galbaga kadhi ilaalido ilahay kaaragaha ertolon bahayi ho wal hesada fadi ho wal xigdii fadi hadii dhibaato khiyaano samay fadi ilaahay ba kaaragahaye sa hoob adeerta maha ilaahayna hubnaaga kin ilaaliya wa mayla suaale ibnu caba ma afdalu daacaati lari daacada ilahay lanka dhawaadawta infal badan meray muraaqabat lxaqi alihi xagaha ini la ilaaliyo calaa dawaami lawqaati waktiyaalka daa'ima alihi hagaha ila ilaaliyo fi kuli yani laxdatin min laxadaati kab ilahay galbuga kajar yani saas oo kale wa ahe daskiraahin oo kale ma fi jaybi ila llahu eraahin oo kale yani galbagay walkal mahaan ilahay mahayn saas oo kale wa saasa kadhikanta lang hada saas oo kale eriyali sheegay ma fi jaybi ila llahu er jeebkay walkal mahaan ilahay maahayn lanki yani wal fiiriyey lankan kufriya leri manaa dadka bershay saasare dad fudeede meeren waaba wal dili oo kale la sheegay macnaha marki dembe lanki walang nagaday ma fi jb dadka oo culmo e eh, ya lanki may kola hadalkaasa kahadalay kufri markaasa maren saas mahayne lari lanka saas ma lajeedo ma fi galbi ila llah an lajeedi lari macnaha galbigay mahan ilahi maahin lankal galbigay makajar saan lajeedo macnaha yani saas oo kale wa kalkan kalimada yani langnaha saas oo kale may la sheegaysuna yani kay macbudukum taxta gadamiy usari macbudukum taxta gadami kan isin aabudaasan dhugaaday hoose ka jareerin wal sheeg yani kalima khatare yani daahirkan meesikalin lijeed mana kan isin aabudaasan dhugaaday hoose ka jar sareeler mana lankin ha ilahay ingafay ha ilaahgi aabudaani ba luga hoosiyo eray ha yalere kaw wal yalere mana wala qobdi wal dili dem wal suaalay lankisugahay may leray ha dhiig shay marki dhulka ka dhii meel kastaba laa ilaha ila allah ka goranti siisa tawxiidka iyo jirshay dhon tawxiidan ka buuhi markaasaa la waraysadee yani waa kay ha culmo la warsanay maylare lankan salan dili waan marki dambena sala ka arag markaasa meeray lanki culmadi haay alimkahay meeray lankan meelus oo macbudukum taxta gadamilaha lugaho lugashi hoosi hal godoy lari gabalki yalla godi walfaagi maylarahin zeba kufoofi gabalki zeba laka aragi macnaha kalkun addunya aabudaasana lugaabay hoosio ka jartana lijeedis dadkina ma infaameena yani macbudkin bafoolbanta ka jar kalkun reed yani hadalo yaalo oo saas oo kale eh na isku jijaraan yani taas baasha gooni hayta yani may baliya musanif raximah llahu kolkan hadi roognayhi maqaamaat lixsaan sadidas darje yan geebsamaaya qaala arajulu rajulki may ka gooley faakbirnii in waram ba an isaacati faakbir waramni an in waram an isaacati saacda giyaama ink waram ey an wakti majiiha saacda giyaama kooyawsha wakti shay ink waram may langnijeede giyaami langnijeed giyaamaga ink waram saacad yalari mana faakbirnii can isaacati saacdi ink waram saacad wala lan kacabirimay bua liannaha yani taati naas bakta sikada ee dadka sacabta halintonka koyas oo kalbago dhan dhimadaaya makaanso ka dhimadayan a layl halinto lay malaga afuufe kulli dhamaadayan sacad halinto lay a hataa koosho kuuski afka ndhaadi us oo ndhunjina yani dhimade wa sacad halintoosa dhimadayan kalkun ani saacatin koramsaaas saacda giyam wa qaala nabiy naumay ka golay sala allahu alayhi wasalam ma lmas-uulu kan la su-aala anha an saacati ay an wakti majiiha maji saacati saacada kooyawkeed waktisha la warsadahay biaclama kooka cilmo badan mahaan min asaa'ili kan su-aalahay kooka cilmo badan mahaan yani kilaana sawaan lay lamadana simigna fi cadami lcilmi cilmo wahay sidiisa kasimigna bizamani wuquuciha saacada iyawshe zaminshe lamadaana ba kasimigna wa ay lamadaan ba kasimigna mana yani wa kay waqiila may leray ajulka waa rasuulkan koy sala allahu alayh wasalam markaasa rajulka mer mata qiyaam saaca sacbe me gumaas rasuul alog sacdo gumawsha mehaadi wa ini ana kad alkaytu ana rididay habati misgeedaya dhulka rididay famata samaau tumdir weri mana samedeme roob sheenaas waxamala imraati waxamlu imraati naagday urshe zakarun miya am unsaa milaang miya eri wamaa acmalu gadan baramaysuu biya weri mana wain amut nta ka geeriyooday mana dogtaainta badnaayen wala suaal yani inta kadhimid inta kadhimid goli gabi inta kadhimid markaasa fanazla qawluhu tacaala ilahay golshay hadegi in allaha cindahu cilmu saaca ayadaaso markaas hadegdi ilahay agdis ahaadi saacade cilmishe toob amanti hadegawn ilahay og zawjad wala humbaarsantay raximsha ka jaron ilahay kuargaw saleri kolka kulisha walan jawaabi taaqaala rajul hada kalkun saacadaasoy lang og male waay rasuulku meeray mal mas-uulu kan la su-aalahay anha can wakti majiiha majii saaca saacada kooyawkeed wakti sheshe la su-aalahay biaclama koka cilmi badan ma e min asaa'ili saailka makoogan badan kilaana sawaan lakeen wa cilmi shatanyada ilahay la ogu qaala rajulu rajulka ina kagoolaya fa akbirni in waram can amaaraatiha amaaraati saaca saacda calaamaadkeed ey calaamaatiha saacda giyaam calaamaadke wa muqadamaatiha saacda giyaam walaa ka hormaraw oo qiyaamag ini hadhawaaday sideeraw calaameed kakasaw in sheegba watadulu calaa qurbiha tusiyasadan qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay nabi sheemay kagolay mujiiban lahu an dalik jibriil soo jawaaba meeray an talidalamato odooma ini dhalo rabatahaa sayidatahaa odoomayteede sayidideed ini dhalo riwaayo oo rabahaa iraasoona jarta macnagan oo hadda odoomaya dhalaasareed siidse dhalaasatan e eh, macnadan wal iska khilaafi goolyaaliya iska khilaafi may kumidaha goolyaalka lakafasiri may lanijeeliya sarbeeb kinaayatun waay can kasrati itikaadi saraari odoomiyaalo lakusuriya sida weedhadokoodiya badadaas aw qiyaamo hadii qiyaama hadhawaado oo qurbu saaca la deero saacda qiyaam hadhawaato gaaladiya lakurooyey muslimiintiya aniimoysadeen bilaanti gaaladiya laaniimoysade bilaanti gaaladiya kolka lakusuriya sade lankiibo intaaka adoome ya waalida siidkii siidki odoomayti gaalay tahay iskusuryaysadiya unugan dhalaas gebran dhalaas masalan gibirkeedahayti awshe boos ye roogdo fatilka sariyatu yani wa kay fatalidu sariyatu sariti lakasuryaysadiya mawludan unug min sayidihan dhalaas walwalada unugiya dhalin bimansilati abihiya roog fi sayadatideed aadiya siid oo kale ngay saaso suryaysadka badadee waa langlijeeda fasirka o walka fasir misma e may langlijeeda leeray kinaayo aha odooman dad haadi jareeno oo liliidada jareen marka dembe may dhalaayan dad muluge wa dhalaayan sid oo kale wa umulmaliki boqorki aadis may nagdaase min jumlati raciyati ureed dadki sukumay wahuwa sayiduha wasayidu gayriha min araciya saas ini walka fasri an talid alamat odoomayt ini dhaliya calaamada saacada qiyaam kumid eh ah. rabataha sayidataha sayidadeed adan yani wa an taraa anta inaad aragduwa alxufaata kuwii kooban laantahayn jamcu xaafin xaafin lijamiic xufaat wahuwa man laa nacla birijlihi lutis kobanka jarno waan tara inaad aragda alxufaata kuwi koobalaantahayen alcuraata dhaawanaayeen curaad jamcu caarin kii dhaawanay lijamiic curaadka jami dharlaantahayen wahuwa man laa shaya calaa jasadi jirshay walban yaal walmuraadu bi hunaa man laysa calayhi hiyaabu ashraafi nnaasi dadku kuwooda sharafta leh dharki gaadayen laanqabnoo mana taas yani waa kay taas dadkiyo haayeen oo kaadimiinta oo kale hada jareen alcaalata fakirinta hada jareen aylfugaraa hada jareen aladina yacuuluna oo yani biilada jareen calaa ayrihim eyrsoley dad kale la biila jareen walban haysada jarna ria shaai irinkana raha jareen jamcu raacin lajamya rialkajami ria shaai ria shaai irinka raha jareen ini ad aragduwaay yani sha adi irin iya lacbilay xaywaanaadka alcafu ahlilbaadiya baadida helkooda haanka lacifin irin jarto kalkun irin jarta hada jareeno saas hada jareen inaad aragduwa yatadaawaluna hal dhirirtamaya fil bunyaani dhisyaalka dhirirtamaya inaad aragduwa oo may layin ani sartay koo dheer ani koo badan ani koo yani waa kay sartay meelfayl strateji meelfaylkayaal waxyaala saasa ka dhirirtama ad aragduwa yatadaawaluna dhirirtamayan fil bunyaani dhista ka dhirirtamayan ad aragduwa walmuraad maybuaha asaafilo naasi dadka hani suflan haada jarano saafilin hoosan jara jaranga yasiruna akaabira wa asxaaba sarwatin daahira maal gabeen i hanto badan ya nagdaayan dadkiyo haya ya nagdaayan yani wa kay himam shobo dhiste lan qurxii lahaaye lan kor weela fadi dhistase lan qurxii fadi lay weelaya marki dembe kafaanta maayan koosho saaxibshamengare bunyaani adwalu min bunyaanika dhistatiide dhistatiida ku dheer dhistatiida wa tiday ku dheer saka goole kan kala mayley bunyaani axsanu min bunyaanika dhisa tida tiday kagorasanta ana tiday casr yelan dhisahin kada waay sa islen mana yaquluna dalika arayan cujuban watakaburan wa islawini kibir daraajen arayan kalkuntan yeede may dalilin ata qurbu saaca saacda giyaamin adawaato yatadawaluna dhirisamayan adarag dua fi lbunyaani dhista ka dhirisamayan adarag dua dhista sidieba manaha dhisan oo la dheerayaa macruuf mahayn rasuulka zamin shay sala allahu alayhi wasalam rasuulka samayshay dhisan koran aado ma jara jar bal dhistiyo maylay haytay bigadri xaaja bs gaaban hayti dhonto lankan marki gurigan sudan gala galanti soobsadan teego marmar taabadaay mana taas oo kale guryaalshohan idr ilenhaan howdaas a iskune saasa wel jaren bes meelin lankanti oo kafilan gadro xaajila bes guri koran aaday inta kale kolkan dheerba lanko dhiirishay kale dhatanka jar ay iskune kolkan yani maweli jarniyo shaanisho mahayn addunya aakhira dadka mashgulsan haay yani waa kay saas may kale xasanulbasri ku sheegay an ye yani wa kay himay haayeray kuntu an haadi ana muraahibun an onayo yani tabargalan dhawaadi ye adkulu gala jariyer bayt azwaaji nabiy sala allahu alay wasalam rasulka zawjiyaalshay gurishoo gala jari fi khilaafati cudmaanka fatanaawalu sagfaha saangaabshoon dhiibaday biyadii galanteer manaa rasulka guriyaalshay sal allahu alay wasalam azwaaj nabiy anoo tabargalan an dhawaaday kalkun tabargalahay unug yaraho tabargalahay iya guriga aswaajnabi guriyaalshoo gale kabacda aisha gurisho sahooba mada galantay koran dhiibsaangaafka taabulaayeri mana ini koranin aadan yani may abu daawud xadiiskal weriyey meeray rasuulka meergay sala allahu alayhi wasalam gubudo oo eelan korweeli arg gubudo gurigo la dhisay korlan aadi markaasa meeray ma haadi tangmey gaalo saabta meeren haadihi lifulani tangma iskudaha gubudon korlan aadi iblo leh rasuulka aamusi koy yani rajulkiya koy marki dem rasuulka kujeesigi lanki hoobkooyo gubadi dheeraysa lahay hoobakooy rasuulka jeesri ma asxaabti an sheegdi geek rasuulka an seedi waan oo jeesi yeeri kabar la in sheegi manaa rasuulka hodhay gubado odadhiskian warsadi kabacd waa kay hen hoobada dheerti argay hibloo leerni kulay walaa dikin kujeesi lahay saasa ilatal er bahi lanki rajulki gubadi dheeraysa waa abdadumiba rasuulka sala allahu alayhi wasalam habahi gubadi geerad hodhay meelikiyaali ma aragneed su-aalay may kadhiy awer markaasa mereena saaxib she wabadon saaxib she ya una ning la owaadi jeesa sidi ad ku jeesaka ning la owaadi unonan habarnayha wabadon tan ee rasuulka diidahay korongaadiya diidahay erni usuna dudumiyured markaasa rasuulka meeray sala allahu alayhi wasalam ama ina kula binaain dhis kasto dhis kasto la korweelo mayle fahuwa wabaalon calaa saaxibihi lanka dhistaasle baasay kahaadas ilaa maa laabuda minhu wali behelkahooydaayo la barigalaw lang hortalay maahin sari rasuulka sala allahu alay wasalam kolka xadiis kale yani waa kay mayba kasugnaade cabdillahi bin mascuud lakuriya lang ala lanki dhiso wali isu kafilan walku fooqe dhis samadeheshe lanku malakanku naadiyel may le ya cadu walah ilaa ayna turiidu odowka ilahayo inta injeeda dhisan wed ba inta wed sarel wayanbagi ma hebona liman mara lang ala lanki mara calaa binaain muzakhrifi guru eed lang qurxi lanki mara mayn habona yani oo caalin saray mara anlaa yangura ilayh irin oosus gudugo dabagan salansariyo tan oo kale faylahayo ngar mana anfirine faylelilay mana mayli sheegay ana sufyaan unahe yani of kastaba maliki jar macruufo galbishe maliki jar walogiyaaha yani lan kasta bas dabagan yani sadid bayan lamad eh saynas korsaale lilay mana tarhiba lagalaha e, badan iska hoobiha ya yani waa kay tan kale yani kaadiha tala dhamahay e, waa kay dabag laysilans korsaara fadila raadihay dinta lakutabe walbahe biyo la waaye kaadi lawaraabel addunya laweydihay ma arinta xaalad eeda mil dheer maray yani dadki hor iyon dhaabaan baynana bawnon cadiiman sarga dheeranin dhahay yani mayba may haboona alilankisaas oo kale mayli sheegay sufyaan thawr iyo odoonka uslahaya la dareeri markaasa may aragay sufyaan odoonkii oo fiiriyaw gurigo ilbaabshay oo kor lan qaaday eed lan camiri fiiriyaw arag markaasa sufyaan thawr caalimki wiinay lahu lilgulaami may ngaray laa tandur ilay guriga fiiridoy may wali annaasa low lam yanduruu ilayhi lakana saaxibu laa yatacada hada israafel waahay dadka hadii anfiirifan gurug gurug hadii dadka anfiirifan lankin marki gurug sikasangoi lanfiiriyo hoob nlahay soma welafan eri mana laakin wala sida lankinka kasabtay gurugan so ina gorxi may bua dadka fiiriyaayan eri mana dadka fiiriyaayan kolka anfiirido ered gurug anfiirido ahey bes yani markaasa ahay reedsaas fanaadiru ilahi lanki firiyo gurugun lagurxi firi muciinun lahu cala lisraafi lankin gurugun xadguduba kusuubi gurugi rinji intaakay nooce mari yani waa ka intaas dhabag e weeli usadhon yani si zine zine en weeli intaas israaf xadgudub e oo lambaahanyi usa gurugun ka sameeyahay hoob adina firid maha an kaalmayt israafkiisa suubi adina ka kaalmayt lili salafusala saasera jira may kale lah ka guuriyey ibnu mudic lang leerahay iyo marku may fiidiyey maalinto daarihi daartotisa eedan fiidi numudic sheekh olera wanaagsha wa eedan yaab fiidi oy yaleri sheeki oy eedan wanaagsan markisan fiidiya oy markaasa ma yaray ha wallahi lawla lmawtu lakuntu bihi bika masrufa masruuran a wallahi akdhaarade gurigo gurigeyow sudan fayla lawla lmawtu geerin hadafan lakuntu masruuran koola farxi iyo hadafadi bika li farxi fadi ari kifar xafaday ah ma intara seri lakin kudhim koodhimaday seri mana walawla ma taasu mana yani sikas adin qurxiyo n dheeray lankada wali meeli inka dheero wali reed kudhisima wali hordhaan dhisanaayang hoob reed ang nagato ay lahaay ay kada adeert lanki dhisi yooba bahi mana jirooyinka marka lanki dhisi dabagas warsaaray kabilaawi bay dhow yooba bahi mana kalkan daskudhan saasay walku tabeelay dadkale yani waa kay masala markidemsuaskune isaabtonadkin yaal tankel may bu aha yani wa kay saas way maerey lawlaa ma nasiru ilayhi wali onayo un unhaado doogna oo min laygilqaburi ah eh. gurigaya taas akin qurxiyeeri waasa akin kuwali waanama in dambooyi doongne gabre cariri ah eh. gabragaas cariri ah eh. unun dambooyi doogna anhaado fan laqarat bidunya acyununa way addunye galbagan kagobobsado fadi adunya waa saaki jarne laakin maynin taraasa gabre cariri ah jeednasaari uma bakaa oy sheekh hedn uma irtafaca sawtu raxmat ullahi tacaala saasay dadan buraarigaayo iyo saas ay jira kolkan saacaadka may leray oo saacadka iyaama maylka kasay leray nimankaas fakiirinta ini hadhawti addunya kafaantumo nagadaa min calaamaati saaca kumidata waana saacada calaamaad fara badan yalata saacada iyaamlaka kasaw gaarkooda sagiir waay gaarkoodna kubraaw calaamaadka oo yar yar may kumid aha cilmiga la qobloode bimawti ahlihiw lanka caalimka e cilmi la dhemade lanku reebaw leh cilmigii dhon ba saasa kukoblooder lan ba alimi hoob dhimado lan kureeb waayo kukol dhimado lan kal kureeb bes cilmigii waa wal korweliba taasna calaamaadka kumida talili may kale calaamatulqurba yani calaamatulqiyaam kumida zalzaal badado garira bade dhul garira badade mana fitanta badadaas zinada badadaas hamro dhamoka badade ribaba badadaas cuquuqul waalideyn ahyaalka lakaasiya aawte lakaasiya badadaayaan yani macsiili jehro oo walba oo lining aragaane badadaas salaada lahadlaaye amaanada lahadlaaye xuduud ilaahay lakatumade macruufkiya yaraade munkarkiya yani waa kay masalan badade yani waa kay macruufki farowshiya isku yaraade munkarkii lan reeba malahaadaw akaabirta yani waa kay dadkii wubinay oo kale aadan kujeesadaayaan dadka saafiliinta hi hooseeyan aadamo nagadaayaan waxyaalahaas may kumid calaamaatu saaca kumid liley oo yar yar ya kumid tatabayaalan hanas ama alkubra calaamaadka wiin may kumid aha duhur lmahdi mahda daahir o shay khuruud dajaal dajaal abahaw shay nazuul ciisa alayhi salaam nabilahi ciisa timida kudegowshe yajuj majuj habahawsho iride oo magribka kudhaladaasa yani intaasiya kumbadinyin wa kolka rasuulka adamay kagaabsaday sala allahu alayhi wasalam yani liqurbi hanga kagaabsaday tanga kagaabsaday calaa ma dakarahu oo ma ay ini on yani adoomaysa dhalo siidsa dhala oo dadki fakiirin tahayn iyo tanaadin yani waa kay katartumaw nagadan addunyo intaasa kagaabsaday calaamada saacad giyaame yani tan xaadiriinta dadka xaadiriinta markaas arantiyeeden kudigaay cumar mayre gaala cumaro cumar may kagolay uma uma in dalaga huwa rajulki tabiwa uma in dalaga rajulu ay dahaba rajulu saa'ilu rajulki saailka hay tabi falabistu negaadi ay makastu negaadi alay cumar maliyan zaman iyo negaadi ay zamanan dawiila mayli sheegay kamaa fi bacdi riwaayaatka sugnaati sidibir oo kale negaadi uma qaala nabiyu naw may ka golay sala allahu alayhi wasalam ya cumaru cumarow atadri atacrifu kasaase man kasaase asaa'ilu suaalay kasaase gultaan may ka golay allahu allah warasuulu rasuulullahi aclamu og yani min gayrihi ma ka og ali i rasuul shaylay og lankal ma ogwa hado khasisawkum oo dadka meelo xaadirin haayan asxaabbadan a roogen cumar lay ya cumarow ka wala lanka khasisi may bua may tusiyaase cumar ini langwiin haayay maqaamkii sareeyey rasuulka dis berjika lahay oo cumar ow kasaasay walalakuweri saaso oo weliba may lagaad may kale lakugaadey xadiiskan way okadu minhu min alxadiis lakugaadey nadbu tanbiih lcaalimi lanka caalimka ee buraarijiintiisa ina suna eto akbara talaamiidihi talaamiidiskan kuwiin buraarijiyaw calaa fawaaid alcilmi walgaraa'ibi cilmaga faaidiyaalsha i waligarib e kuburaarijiyaw litafhimihim wa litafahumihim watayaqudhim wa si dadkan buraarijiyo sunan fahamsi maqarsongalilay wali kasugnaadi qawl cumar allah warasuuluhu aclam ya usugnadi min xusni ladab ini kumidatu mana aadaatu wanaagsi taaso min jihati tafwiil cilmi ilayhima cilmigan bandhikowsho ilahayan bandhiki rasuulshan bandhiki aadaabta fayl saasa kumidatu may kale cadiiska saas oo kale kudhaadadey lanka talmiidka ee hadii sheekh shay shay su-aalo inisukasaw ini kala suaal laa yaqul inin iran haa kase iran mana shaygan hadii sheeka kuwarsad kasaase walaagan ka er mal iraayo ha kase mal iraa may waley liannahu in lam yaclamhu hooban kasaanofta fagad kadaa beenba sheegi wain calimahu hadiisu kasoon xaruma min xurima eh, walka hooji hadiisu kasawn min barakati lafdi ustaadihi mucalim shay lafdi shay barakadiisa lakahoojiye lilay mana ay kolka hoobad kasaasodon hata kase ma leraalilay may wali hadi adan kasaan kaseed ertorta been ba sheegdi hoobad kasaason barakadii sheekh oo kinsiya adii fadi si ad kasaasi mesi kotiisan kinka fasira fadi ti edaayt wal kahoojiye kase hoobad ertor muglay kueran sheekh yani samahayneen ma leraw marki wala su-aalawna wala lasu'aalawna sheekh sada maha masalada ma leraalilay macnaha may wali sada ma aha hoob ad ha hooblakina bes melakegda walagi kaladayn don ha bes halay yani sheekhuso kafleya uskumagunyi oo kale adigi saas warsadas sida ma ha hoobker kaflisanyi waan walagina saas ma eh ado kalku may gahadaas yani malaali markaas hatarwa may fayla she walaaki shakidegda masaladan in inti inku bilaaw in wedba sheekh silaylera bes maaina sida maha malaraaley mana wa min faaidati yastaflikuha yani wa kay saaso oo may kale lakahoojiyey lankumadiusa sheekh walwarsado kase us ero may lakahoojiyey faididii oo usa ziyaado dhalabo faday oo sheekh agdisaasi lakahoojiye bal may eraaslehob sheekh walamasadan kasaasa ka erag allahu wa ahlulcilmi aclamu sudhe mana ilaahay i ahlulcilmi ya og so sudhe mana hoob masalada hata kasaaso dhan saasa laskadheliley mana allah warasulu rasulka abtigi roogyahayti hada rasuulka sala allahu alayh wasalam yani maroogo allahu waahlulcilmi aclam sule mana ilahay iyo ahlulcilmiga og taasa larelay mana cumar mayray radi allahu canhu qaala nabiy nahu may kagolay sala allahu alayhi wasalam fa inahu yani fa inahu ina rajula rajul fa inahu ina saaila jibriil jibriil waayo wafi nuskatin hada kasug fa inahu ina saaila jibriil wahaay hataa huwa jibriil kooy ay kooy yucalimuha jibriil barbaraba koy kumisinsan barbara diinakum diinkansan fahamsiya diinkan fahamsiya shayan koy wa bisababi suaalihi usuaabkasaaya ani suaali aniha o b yani kalku anin in sheegi saasa isinsan barfadaayo xadiiskan kan may bu xadiis eedan wiino may weli may shamliye cibaado oo daahire iyo cibaado baadine bishamliye cibaado daahire cibaado baadinad manaa ixsaanki oo kale kumide rawahu xadiiska may weriye imaam alimaamu muslim iya weri kitaab shay kitaab liman bi hada lafdi iya ka weri waay ahe yani lafdan kan ka weri alxadiis thalithu xadiidki sadehaad yani arkaan lislaam yalin ku hadle an abi cabdiraحman abi cabdiraحman may lakuriyey cabdالlahi بn cmar بn الخaطاab radi alahu taala canهuma qala cabdالlahi nika goli samictu rasuul الlahi dheegi sala الlahu عlaه wasalam yaqul rasuulka halka gola iya dheegi bunya اlislaam islaamka la dhisay calaa kamsin bikamsin shan dhobadiyo laka dhisi shahaadatu an laa ilaha ilaa kalanjan ila llahu ilahay maayn laka dhisi girowshe wa ana muhamada wa shahaadatu ana muhamada nabadi lama hadbadi girowshe rasuulullahi aladeegshay la geriya laka dhisi wa igaamu salaati salaada ogowshe laka dhisi wa itaai zakaati zakadis yowshe laka dhisi wacjil beyti beythaji yowshe wa sawmi ramadaan laka dhisi rawaama yuray xadiidka albuhaari wa muslim can abi cabdiraحman cabdالlahi bn cumar abi cabdiraحman kunidis lankidala mel kuriyey cabdالlahi bni cumar ibn الخadaab radi alahu taala canhuma canhuma manaa hoob dheer lanka saxaabiga i awshayba saxaabi lamada bamay bu ahaa saxaabi waha muslimiin markaas radi allahu canhuma labire radi allahu taala canhuma lamadolkaraadnagda qaala cabdillaahi may ka goolay musanifka manaha radi allahu canhuma tanlakoy may inlajeede lang ali lanki saxaabi awshayna saxaabi ay ini lamadab karaadla nagadoolan baayi cabdullaahi oo oh, kan eh, may islaamay maki ka islaami awshay macashayso nog yare islaami madiinaan hijiroodi fugahaa saxaaba yahay mut yani waa kay dadka asadiinta eedan sugeeno zaahidiinta ka jari cabdullaahi bin cumar may hajiyay li sheegay liidun haj oo kaliya xaji may cumraysay li sheegay kun cumra oo kale cumraysay kun odoomadnahurooy kun ferasnas hadda fi sabiil lahi kasadagay labaatan iyonyo lama kun dinaar ya fidhigo nkakooyana la sheegi maqumno isa ilaa ku dhiibi isla markia dhiibiya la sheegi manaa lansaas in cibaado badano sadaga jeelaha wal badan iyo may kataqarubaaye walla liyaabo oo is wanaagsadaw maalta eh wal isliyaabo oo edison jeeli iyo ilahay dartiisan dhiibi jari odoomin shay yani wa kayhen walama carafa ariqaauhu minhu dalika kanuu yuqbiluuna cala daacatihum odoomankusulahaay hadii oo odooman huraayo us ogaad oo may ogaadeen ini wal al wal is eed injeeli goreeya wa ogaaden oo ilahi kataqaruba markaasa odoomankii may samey jireenna daacada qaabilaayeen masaajida laazimaayeen sanhuroyo yo leyin mana ma markaasa may leera isin khiyaanahaytanba cabdullahi bin cumara khiyaanahaytan wala isin daacaislaaimahaytan masaajida laazimahaytan lanka is eedin jeelado daacada eedan kaarag huroye dheerjana khiyaani kasameyhaytan ale markaasa meray man khadacnaa billahi akhdacnaa lahwan lang ali lanki o niyaw yani nikhiyaano kakhiyaanahayan aliri doomanka markaasa cumar cabdillahi bin cumar mery man khadacnaa billahi ilahay laylanki khiyaano daacada ilaahay sameeya masaajide laazimo saasayba khiyaanadiis nagata unun in khadacnaa unun in khiyaansamaana lahu lilahi unun ilahay diyaaran anaha iyo horta walaa ni khiyaaneen daacalakoya ibaado laazimo lay maaha ilahay lay dartis lay minis yani kiyaanad ilahay shedinagaasayman ban aha anina diyaar ba nga horoya adi mana jaarido ya agdis looga jarti eed injeeli cabdullaahi bin cumar markaasa maerayha ma ertay jaariyada ini samictu llaha tacaala ilahay may ku dheegi ertay yaqulu sooku golaw lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuna ilahay la ku dheegi bes markaasa maeray fadhabi fa anti xuratun liwajhi llahi tacala ba isku ba an eedak injeela aha ilahay saas meernaha aayada dhagan geliyana ba isku marki dembe nikaaxi odoomeytaas odoonka islahanaaacleraaka nikaaxyalri mana yani waa kay saas oo kale wa oo saasa yani ebaado badanaay edinjeelay mayli sheegey maylin sheenay maalinto cabdillaahi bin cumar soo jirinyi laanto oo cinab elin sheeni markaasa miskiinka onkoimeera miskiinkan halsiyoy insaanko hantabay behay isla markii haddana hangadi haddana yani miskiinki ankoy haddana walsi maskinko soalankoy walsi hadana lankobe hadana hagad insheeni hadana insaanko kalenkoy walsi saailki may dooney hadana ini hanagad lanki saailka hayo intaas walba linsheeno walisiya laylaya lisiyaw ini hanagodo fadi reed wal kureebi mana cabdullaahi bin cumar hadii ogaado fadin laantiyede intib usoona dhamayna sii fadiyalsakaawna manjeerayey wal guri yani inka badana kolka cabdullaahi bin cumar ya xadiidka nin guriyahaye radiallahu tacaala canhu wala kooba kor manaakibtis may kumid aha fi bacdi asfaarihi yabahiyale safaryaalo safar shay kumide eh. yabahayhan fa baynama huwa yasiru usoo socdawa ma heray qoom oo meel surunga hel markaasa ma eray mali haula qoom dadki unta surung mayn surunyin markaasa may leray asadun cala ariiqi kad akaafahum libeeko jitun korshay surunga obsogiliyahay saasa ntan surunyin le degay daabadiisa ku degi cabdullaahi bin cumar libeeki an dareer libeekiy dhegdo obodi jidka kubiri kubir ngari manaa jidka taasu manaa ilahay odoomisha ilankoob ilahay bes saaxiib lanagado ilahay ba daacadiis yani hingaansamo bes wal kale busan koobsana ilahay lab koobsadaa wal kasan hingaansamaay yoon koobsadaayn a bes nseedi dhegda obodi biri ngari manaa kubiran birmisuni libeeki makadhawaanalili kolka reesaaso yani lang e tajiib cabdillahi bin cumar caalimki wa qaala cabdillahi bin cumar may ka gooley samictu rasuul allahi adeegi sala allahu alayhi wasalam yaqul rasuulka halka golaw buniya alislaamu islaamka la dhisay calaa kamsin ay usis alislaamu islaamka la aasaasay likataagay yani jirid saldhig lankuweli calaa kamsi gawaacida bikamsi gawaacida shan tiir yalaka aasaasiyo calaa kamsatin bikamsatin shan qof shan walhaada lshan rowna shan tiira laka aasaasi kubedel shahaadati an laa ilaha ila allah shahaadati an laa ilaha ilaha kalan jan girawsha laka aasaasi ila allahu ilahi maayo وaنa محamda وaشhahaadati ana محamada nabag lamahadbadigirawshay rasuullahi ilahi rasulsha lageriyalakadhisi وaiقaami salaadi salaada ogowsha lakadhisi شan salaadood fi kuli yوmi وalayla la ogaw ogowsha maylanjeeda waktisha ini laka ilaali shuruudidii yarkaantiyana la oogsad wa may wele xadiis badan axaadiis ya may jireen oo oh, salaada ilaaliyaayaan rasuulka yari man xaafada cala salawaati alkhams shanta salaadood lan ka ilaali calaa wuduiha waysidii ka ilaali وamawaaqiitiha waktisha ka ilaali warukuuciha wasujuudiha ka ilaali wayactarifa kas anaha salaada xaqulahi subxaana wataala ayta kas kana jasadhu xaraama cala naari rasuulka jisya may haday lankaas kila kuxarima naar kuxarima may kale la sheegay yani waa kay iyaamaha dilideedo may la amareeyha biabaqaati lmusaliin ila ljana yani waa kay saas dadka oo tukudaayan dabaga dabagu yoob dabaqaadso la amarey jinada galaalere awalu zumratin kashamsiya kooyas jamaacada horeysa oo dadka musaliinte yo iro oo kale nuurayanka eh. malaaigda ma erahan may haytansi ma er jare ma erahan naxnu muxaafiduna cala salaat una salaada ilaaliyi jarn malaaigda kayfa kanat muxaafadatu kuma eraas sen xifdii jarten markaasa ma eran kuna nasmacu laadana wa naxnu fi lmasjid un aadanka ba masaajidka datisay ka dheegani hadhowti kashamsi o nuurayan ajinada galaya uma taati zumratun ukra jamaacad kale oo bil oo kale koyas biltumia farogda oo kale malaaigda ma eraas etingsi ma irahan unahaani xifdii salaada xifdii jarni malaigda ma irahan kayfa